bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi آakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamiعا bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mowla cabdالlahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn camr lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum araxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuul almutuun khaasatan usuuli xadiid almustafa warasuuli اlmujtaba sala allahu alayhi wcla aalihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl wاlajl fahada huwa almajlis aلthani wاlcishruun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin limaam الnawwi caleyh raxmat اllah fi leylat aلthani wاlcishriin min shahri shacbaan caama hijrat mustafa sala allahu aleyh waalih waslem dimna silsila duruusi xadiid mustafa sala allahu aleyh waalih waslem bad'an bikitaabi اlarbaciin waintihaa bisunani wصaxiixayn yasara allahu اlitmaam wاlikmaal warazaqna اlikhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbiاlijaabati jadiir majliskan oo majliskii laba-iyo ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam nawowi caleyh raxmatullah habeenkana waa habeen axad ah ku beegan labaatan iyo labada bisha shacbaan hijrada nabigeena sal allahu aleh ali wasalem baabka aan kusoo jirnay waa baabka fadliga uu leeyahay juuca iyo baahida iyo nolosha adag iyo waxyaabaha nafta ay oo laga taga fadliga uu leeyahay ayaan kusoo jirnay xadiidkana waa xadiidka shan boqol iyo toban iyo sagaalaad wa can jaabirin radia allahu tacaala canhuma qaal jaabir wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi in kunnaa waxaan aheennay amaba inaa inaga kunnaa waxaan aheennay yowma alkhandaqi maalinta khandaq digaalkii axsaab weeyaane naxfiru kuwa qoda ayaan aheennay godka ayaan qodaynay fa caradat waxaa noo soo banbaxday kudiyatun gawaan amaba meel muxuu ahaa adag ayaa noo soo banbaxday kudiyatun meel aad u adag shadiidatun weliba aad u daran ayaa noo soo banbaxday meelihii liqoda meel ka mid ah ayaa meel gawaan oo aad u adag oon la jabin karin amaba sibsib ah ayaa noo soo banbaxday weeyaan fa jaauu waxay u yimaadeen saxaabadii ila nabi nabiga u yimaadeen sala allahu calayh waali wasalam fa qaalu waxay yidhaheen haadihi tanayto kudyatun waa meel gawaan ah ama meel aad u adag ama meel sibsib ah dhagax aad u adag weeyaan oon la jabin karin caradat way soo banbaxday fil khandaqi godki ay ka soo banbaxdayoo godkii dhexdiisii dhagaxan ayaa loo tagay adag ama meeshaan aad ku adag fa qaala wuxuu yidhi ana aniga oo nabi muxamed sal allahu caleh waali wasalam ayaa u dagaa weeyaan si aan u burburiyo dhagaxa asaga iyo meesha adag uma qaama wuu istaagay nabigeenna sala allahu caleh waali wa batnuhu calooshiisana macsuubun uu xiran yahay bixajarin dhagaxu ku duuban yahay weyaan caloosha dhagax baa saa ugu xihan weyaan walabinaa waxaan nagaanay alaaata ayaamin saddex maalmood ayaan meesha ku nagaanay laa naduuqu aanan dhedhaminaynin dawaaqan wax la dhedhamiyo oo wax cunno ahoo la cuna ama cabitaan la caba aanan haysanin weeyaan fa ahada nabiyu nabigu wuxuu qaatay sal allahu aley waslem almicwala faas ayuu qaatay ama garweyn ama waxaa tidhahdaba ayuu nabiga qaatay sal allahu aleh ali waslem fa daraba kadibna uu ku dhuftay facaada wuxuu ahaaday uu noqday kaiiban caro ayuu noqday ahyala weliba aad u jilacsan aw ahyaama aadu jilacsan weyaan cara ama bacaad jilacsan ayaa meeshii ay noqotay weyaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahyow iidan lii ii ila lbeyt guriga aan aade isii weyaan guriga inaan aadayaan dooniye guriga ii idin faqultu kadibna waa lii idmi weyaan faqultu kadibna waxaan idhi limra'atii haweentaydii waxaan ku idhi ama xaaskayga waxaan ku idhi ra'aytu waxaan arkay binnabiy nabigaan ku arkay sala allahu caleyh waali wasalam shay baan ku arkay maa fii dalika arrinka asaga uusan ku sugnayn sabrun dulqaad uusan ku sugnayn arrin loo dulqaadan kara aanan ahayn iyo baahi iyo culays baa nabiga ku arkaye ee fahal cindaki agtaada ma ahaada shayun wax un la cuna agtaada ma ahaada weeyaan fa qaalat waxay tihi cindii agtaydi waxaa qamadi yar iyo wa canaaqun ama waxar yar ay agtayda ahaatay weeyaan fadabaxtu waan gowracay markiiba alcanaaqa waxarti ayaan gowracay waaxantu waan shiiday ama ayada ha shiida ama isaga ha shiida wataxamtu riwaayadan marka taxamtu ah, waxaan shiiday ashaciira weeyaan xataa jacalnaa ilaa aan ka yeelno allaxma hilibkii waxarta yaray tilibkeedii filburmati digsiga aan ku shubno weyan burmada waa nooc sida ashuunkaoo kale taqriiban u samaysan oo digsiya weeyaan alburmata burmada noocaas ayaa layidha ilaa yamanta way adeegsadaan uma intaa kadib ji'tu nabiya nabigaan u yimid sala allahu aley wasalam waalcajiinu qad inkasara uu mxuu ahay qamiiray inkisaarkan waa qamiiritaan cajiinka wuu qamiiray walburmatu digsigana bayna alathaafi saddexda dhagxood oo loo dhigaayay uu saaran yahay weyaan oo dabka uu saaran yahay qad kaadaad ay sigtay tandaju inay mxuu ahay eh, bislaata weyaan hilibka bislaado ama digsiga bislaado faqultu waxaan idhi nabiga waxaan ku yidhi tucaymun nabi allow cunnayarow cunnayar oo lii anii isugnaatay ayaa mxuu ahay taallo oon hayna oo diyaara weeyaan ducaymun cunnayarow ayaa lii anii isugnaatay oon hayaa weeyaan nabi allow cunno aad u faqum istaag anta adiga yaa rasuulallah rasuulka allow istaag iyo warajulun nin ha istaago aw rajulaani laba nin ha kula saddex saa ku noqda intaas saddexdiina ku filan ayaa halkaa taalla weeyaan oon haya qaala wuxuu yidhi kam huwa muxuu la egyahay iyo cunnada maxay la weeyaan fadakartu lahu waan sheegay oo waxartaa yar iyo intaa yaroo muxuu ahaa qamadiga oo la shiiday oo laga samaynaya mxuu aha khobsiga ayaan u sheega weeyaan fadakartu lahu waan sheegay faqaala wuxuu yidhi kaiirun waa waxaad u badan ayibunna wanaagsan weeyaan cunnada ayadoo cunno aad u badan oona wanaag badan weeyaan qul lahaa waxaad ku tiradaa haweenaydaada ama xaaskaada waxaad ku tiradaa laa tanzic yayna siibin yaa tanzic yayna siibin oy ka dulqaadin alburmata digsiga yayna dabka ka qaadin wala khubza khubzigan ayna ka soo saarin min atanuuri foornahay ay ka soo saarin xataa aatii ilaa anayaan ka imaado weeyaan fa qaala wuxuu yidhi nabigana sal allahu aleh waslm saxaabada wuxuu ku yidhi war quumuu istaaga faqaama almuhaajiruuna muhaajiriinta baa istaagay walansaaru ansaarna way istaageen fadahaltu calayha kadibna waan ordayoo fadahaltu calayha haweenaydeed baan u galay faqultu waxaan idhi wayxaka liibaantaade ja'a nabiy nabigaa yimid sal allah iyo waman macahum inta la jirtay intaba waa imaadeen weeyaan qaalat waxay tidhi hal sa'alaka nabiga maku weydiiyey cunnada aan karinnay iyo hawsha meesha taalla maku weydiiyey qultu waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi nabigan cala sl slam udkhuluu or guriga soo gala walaa tadaaqatuu ha isciriirina oo ha isriixina weeyaan fajacala nabiga marka wuxuu gudagalay yaksiru inuu burburiyo alkhubza khubziga inuu burburiyo yajcalu uu yeela calayhi khubziga dushiisana alaxma hilibka saa u saara weyaan maraqi hilibka saa wayuhamiru nabiguu daboola alburmata digsiga u daboola iyo watanuura foornihi u daboola ida ahada minhu markuu wax ka soo qaada hilib markuu kasoo bixiy wuu dabooli markuu mxuua khobsiga tanuurka ka soo saara amabuu ka soo saara mxuua foornahana wuu daboolaya nabiga sala allahu aleh ali ida ahada minhu markuu ka soo qaata weyaan oo yuqaribu kadibna uu dhaweey nabiga ilaa asxaabii asxaabtiisu u dhaweyna weyaan uma intaa kadib oo markay dhargaan oy cunada cunaan kadibna yanzicu kadibna qolyihii cunay uu ka soo qaado weyaan saxanka iyo wax lagu ridaayey falam yazal nabiga kama zuulin sal allahu aleh ali waslem yaksir inuu burburiya oo jibiyo aw yaqrif uu soo dara hilibkii uu soo daro xataa shabicuu yaksirudan waxa weye khobsiga ayuu nabiga jijibinaya oo burburinaya wayahrif wuxuu soo daraya hilibkii xataa shabicuu ila ay ka dhargaan weyaan owa baqiya minhu uu wax ka soo hara khobsigiina uu soo hara hilibkiina uu soo hara weyaan wahdii hadiyey oo dadka mxua ah jiraanka iyo mxua ah asxaabta u hadiyey weeyaan fa ina annaas dadka asaabahum waxaa ku dhacay majaacatum baahya ku dhacday weyan muttafaqun calayh xadiidkan marka waa xadiidkii jaabir oo taqaaneen oo wuxuu ahay macaani badan xambaarsan xaalada nabigeena sal allahu aleh ali waslm uu ku sugnaa iyo saxaabadiisa ay ku sugnaayeen baahida dhibka ay ku sugnaayeen oo raalliga ku ahaayeen kadalika barakada nabiga sal alla ly slam iyo mucjizadaas ayadna taiir acaam cunadii la badiyey ayadna waa laga qaadanaya weyaan kadalika xilkasnimada jaabir bn cabdilah radi allahu tacala anhu arda ayaa iyadna laga qaadanaya ee haweenaydaas radi allahu canhum jamiica nacam wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yidhi jaabirun lama xufira alkhandaqu godkii marka la qoday khandaq horaan waxaan u sheegnay inuu ka bilowday meesha hadda loo yaqaano sabca uxud uu kaga dhowaado oo dhankan weliba xarra ashariya meesha loo yaqaano uu ka aaday ilaa sideed kilomiter wax ku dhan intaas ayaa la qoday qoditaanka wuxuu ahaa gudahana wuxuu ahaa afar dhudhun ayaa loo qodaayey dhudhun ayaa loo qodaayey ballarkana afar dhudhun ayuu ahaa weeyaan marka waa meel aad weyn faraska uusan kasoo boodi karin hadduu garan uusan kasoo dhici karin marka dhufays laga qaadan karo meel magaalada madiine marka ilaahay subxana wa tacala ku dhowray ayay ahayd weeyaan khandaqa sanadkii shanaad ee hijrada nabigeena sala allahu aleh ali ayna dhacday sida raajaxa nacam wfii riwaayatin qaala jaabirun wuxuu yidhi lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu godkii ra'aytu waxaan ku arkay binabiy nabigan aan ku arkay sal l slm hamsan baahi ayaan ku arkay iyo boglaalnaan ayaan ku arkay weyaan fankafaat waxaan u gidoomay oon u laabmay ilaa mar'atii haweenaydaydii baan u laabtay iyo faqultu waxaan ku idhi hal cindaki agtaada maaday shayun shay wax oo la cuna mayaad fa innii aniga ra'aytu waxaan ku arkay birasulilah rsulka alle sal slm khamasan baahi shadiidan ee daran amaba boglaallaan ayaan ku arkay aad u daran weeyaan fa akhrajat ilaya waxay ii bixisay jiraaban hal jiraab fiihi jiraabka waxaa ku sugan saacun hal saac oo min shaciirin qamadi ah walanaa annagana noo sugnaaday bahaymatun waxar yar ayaa noo sugnaatay neef yar ayaa noo sugnaada noo jooga weyaan oo daajilun bowjooga bowdkaa joogta meel aanan aadin wayn guryi jooga fadabaxtuha kadibna waan gowracay waaxanat waxaa ii shiiday gabadhina ashacira qamadiga taxanta markuu lahaa wixii haaska ay shiiday unbu asaga isu tiirinayay oo waxba dhibaata ma lahan weyaan in la shiiday unbaa muhiimadda wataxanat waxaa ii shiiday ashaciira qamadiga ayaa shiiday fa faraqat way ka faaruqday ilaa firaaqii ay maca faraaqii anna markii aan neefka gowriciisii iyo jarjaritaanka iyo mxua haraggii laga bixinayay aan dhammaynayay ayadna waxay ka baxda inay mxua shiiddo ay hawsha ay dhammaystirto weyaan ilaadaas bimacnaa maca weeyaan waqatactuhaa waan jarjaray fii burmatiha digsigeeda ayaan ku jarjaray uma intaa kadibna wallaytu waxaan u leexday oon u jeestay oon laamay ilaa rasuulillaahi sal allahu alayhi waali waslm rasuulka lanuu laamay nacam ayib faqultu waxaan idhi fadabaxtuha nacam uma wallaytu waxaan u jeestay ilaa rasul rsulka ale sal allahu aleh waslem faqaalat waxay tidhi gabadhii markaan leexday oon mxua nabigu u laamay laa tafdaxnii ha igu fadaaxaynin birasuulillaahi sala allahu caleyh waslem rsulka alle igu fadaaxaynin iyo waman duul iyo saxaabadoo macahu la jira ha igu fadaaxayn oo dad cunnadan ay ku filan tahay keene dad badan ha igu keenin weeyaan cunno looga talagalay maxaa saddex qof haddii aad boqolaal soo kaxis waa khatare marka waxaad samaynaysaa dad yar oo kooban ii keen weyaan oo cunnadan ay ku filan ay ku filan tahay laa tafdaxna igu fadaxayn birasuuli rasuulka la igu fadaxaynin iyo waman duul macahu nabiga la jira fa ji'tuhu nabigaan u imid oo fa saarartu waxaan ku siraystay waa arrintiiaan ku siraystay oo arrintiaan u sheegay fa qultu waxaan idhi yaa rasuulahayow dabaxnaa waxaan gowracnay buhaymatan waxar yar ama neef yar neefyarow tashiiru bahiima neef la tashiiriyey weeyaan buhayma oo lana annaga aan leena ayaan muxuua gowracnay wa taxantu waxaan shiiday nacam aan shiiday weeyaan ee fa tacaala imow anta adiga io wanafarun koox oo macaka adig kula jira fasaaxa rasul rasulka lagu dhawaaqay calayhi salaat salaam fa qaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq khandaqa ahalkiisiiyow ina jaabiran jaabir bn cabdilaah qad sanaca wuxuu idiin sameeyey su'ran martiqaad ayuu idiin sameeyey halan bikum kaalayaay oo hala soo baxa faqaala nebigu wuxuu yidhi sal slm kadibna markuu intaa yidhi ayuu ila hadlu leeyahy jaabir bn cabdillah faqala nebigu wuxuu yidhi sal slam laa tunzilunna ha dajinina burmatakum digsigiinna ha dajinina walaa tukhbizunna khubsi ha ka dhigina oo mxuu aha dubina cajiinakum cajiintiinna ha dubina xataa aji'i ila aan ka imaado weeyaan fa ji'tu waan imid wajaءa nabiy nabiguna yimi sal اlه slm yaqdumu asagoo hor socda annaas dadka hor socda xataa ji'tu ilaan ka imaada imra'atii haweenaydii aan ugu imaada weyaan faqaalat waxay tihi bika wabika kaari kugu dhacday waxaad wadi ceebaysay bika wabika waa hadal muxuu ahaa inkaaritaan iyo qaylan weyaan bika wabika saa isaa noqo weyaan faqultu waxaan idhi qad facaltu waan falay alladii qulti waxaad adi fartay inaan nabiga mxuu ahaa dhegta ugu sheega on hawshii xaaladda u sheega waan sameeyey waxba ha inkaarin weyaan awaanalay waan alay weyaan fahrajat waxay soo bixisay marka ajiinan ajiinka ayay soo bixisay fabahaqa nabigu ku candhuufay uu ku tufay fiihi isaga wabaaraka wuu barakeeyey oo allura subxana watacaala ayuu baraka weydiistaweydiiyeu weydiiyey inuu ilahay barakay subxana watacaala uma intaa kadib camada nabig wuxuu qasdi ilaa burmatina digsiganaga fabasaqa saasoo kale ayuu muxuu ugu candhuufay ama ugu tufay weyaan wabaaraka ilahay muxuu baraka weydiiy subxana wataala weydiistay uma qaala wuxuu yidhi udcuu u yeer gabar mxuubsiga sidii loo duba taqaano u yeera weyaan faltaqbis macaki adiga ha kula dubta cunnada weeyaan oo muxuu aha khubsiga iyo rootiga kula dubta u yeer ayuu nabiga ku yidhi gabadhi radia allahu tacala canhum jamiican dar weeyaan min burmatikum digsigiina cunnada hilib soo dara walaa tunziluuha hana ka dejinin digsiga oo dabkaa saarnaada weyaan wa hum saxaabadii meeshay yimaadeen oo martiqaadka ka soo qaybgaleen waxay ahaayeen alfun kun ayay ahaayeen weyaan ama ka badanba jaabir wuxuu le fauqsimu waxaan ku dhaarnaa billaah alla weynaan ku dhaaranaya kala way cunin xataa tarakuuhu ilaa ay ka tagaan waanxarafuu ay ka leexdaan oy ka gidoomaan weyaan cunnadii yarayd oo intaan la ekayd kunkoodii ayaa ka wada raga waina burmatana digsigannagadana lataqiu ay burinaysa weyaan kamaa hiya sida ahayd u burinaysa cunnada ay ka buuxda weyaan waina cajiinana cajiintanagana latuqbazu laduba kamaa huwa siduu ahaa awaalku siduu ugu jira weyaan ilaa dhammaantood ay ka wada dhargaan ayuu lehy radi allahu anhu arda kaana waa un riwaayaadkii ka mid ah ee xadiidkii jaabir oon soo marnay radia allahu tacala canhum jamiica qowluhu caradat kudyatun uu yidhi bidami lkaafi kaafta ologoda iwaskaani daali daalta oo mxuu ahay la godo bidami lkaafi waskaani daali daalka oo mxuu ahay la reebo cafwan wabilyaai lmuhanaa taxt wahiya qicatun waa gobol haliidatun aad u adag oo sulbatun ama salbatun aad mxuu aha u adag weeyaan sibsiba ama adag min alardi ardada ka mid ah laa yacmalu fiiha alfasu faaska waxba uusan ka lagu dhufani faas wuu waxba kama tari kara faaska weeyaan walkaiibu kaiibkana asluhu waa tallun waa buur oo tallu ramli buurta mxuu ahaa oo yara kuusan weyaan amaba yara ta u taagan weyaan wlmuraadu huna ujeedka loola jeeda ay ahayd saarat waxay ahaad turaaban cara naaciman aad u jilacsan wa huwa macnaa ahyal weyaan walaaafi aaafida uu sheegayna alaxjaaru waa dhagxaanta allatii taasoo yakuunu calayha alqidru saddexda dhagax oo digsiga la saaro ayaa aaafi la yidhahdaa weyaan alaaafi taa weyaan aljaar alatii yakunu calayha alqidru digsiga la saaro weyaan almucjama watadaaqatu cafwan tazaxamuu ay iscariiriyeen weyaan walmajaacatu majaacadana aljuucu waa baahi weyaan wahuwa bifatxi lmiimi miimta oo la kordhaba weyaan walkhamasu bifatxi lkhaa'i khada oo la kordhaba almucjama walmiim miimta oo la kordhaba aljuucu baahi aa loola jeeda weyaan wankafa'tu inqalabtu warajactu waan u laabtay ahalkayga u laabtay weyaan walbuhaymatu bidammi lbaa'i baada oo la godo waxaa weeyaan tashiiru bahma bahma ama bahiima oo waxaa weyaan la yaryay weyaan wa hiya alcinaaqu waa waxar weyaan waxar weyaan bifatxi alcayni wadaajinu hiya alatii alifat ilbeyt waatan guriga barato guriga joogto oon ka tagaynin bowjoog ayay somalida dhahan weyaan wasu'ru alطacaamu waa cunno alladii kaaso yudcaa annaas dadka loogu yar ilayhi wa huwa bilfarisiya waa luuqada farisiga oo carab asalkiisa mxu farisiya ayuu aha carabi ma ahayn weyaan waxayhalan ay tacaalow kaaliya weyaan wa qowluha oraxdeeda ay bika wa bika ay khaasamatu way la dooday wasabatu waxbay ka sheegtay liannaha iyada ictiqadat waxay u malaysay ana aladii cindahaa cunada agteeda ahaatay laa yakfii min ay ku filnayn ay u malaysay weyaan wastaxyat way xishootay in meesha ay ku cibowda wa khafiya calayha waxaa ka qarsoonaa maa akrama allah ka qarsoomay khafiya calayha waxaa ka qarsoomay maa ayaa ka qarsoomay akrama allahu alla uu ku karaameeyey subxaanahu wa tacaala bihi isaga nebiyahu uu ku karaameeyey ee dadka wareerisay basaqa oo siin la akhriya ay basaqa bisaad waa isku macna wa yuqaalu basaqa alaau luqaatin wuu ku tufay weeyaan intaba basaqa bisiin basaqa bisaad basaqa biza intaba waa isku macno weeyaan intaba waa isku macna luqaatun luqooyin ayaa ku soo aroortay wa camada bifatx almiimi miimta oo la kor raba qasada weeyaan waqdaxi ay iqrafii dar weeyaan oo hilibkii iyo maraqi soo dar weeyaan waalmiqdaxa almiqrafa waa qaadada wax lagu daro weyaan wataqiu ay liqalyaaniha sawtun markii ay mxuu cunnada hilibkii ay uu burinaayeen sawt ayaa ka soo baxay wallahu aclam xadiidka aad waan anasin waxaa lay radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi anas xadiidkan xadiidka hore kan dambe i kan isku dhow yihiin ay baraka iyo karaamada nabiga mxuu ahaa mucjizada nabiga calayi slat slam ilahay uu siiyey ayuu asna caddaynaya weeyaan cunno ayadna la barakeeyey ayuu caddaynaya xadiidkan dambena xadiidka an anasin radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi anas bnu malik qaala abu alxata wuxuu yidhi liumu salaym wuxuu ku yidhi qad samictu waan maqlay sawta rasuul rasuulka alla sawtkiisaan maqlay sala allahu aleh ali wasalam daciifan isagoo tabardaran acrifu minhu xafiihi waxaan ka garanaya aljuuca baahi ayaan ka garanaya inuu nabiga baahnaa ayaan ka garanaa sal allahu aleh ali wasalam ee fahal cindaki agtaada miyuu ahaaday min shayin wax un la cuna miyaad haysaa weyaan faqaalat waxay jabab aqraasan jabab iyo qaybo gogo'on oo min shaciirin oo min khubsi kibis oo muxuu ahaa qamadiah aqraasta waa jajab amaba qayba oo khubisa ah weeyaan oo laga sameeyay qamadi uma ahadat waxay soo qaaday khimaaran gamba ayay soo qaaday oo laha ayada ay leedahay falafat ilkhubsa khubistii ayay ku duduubtay bibacdihi khimaarkii qayb ka ay ku duubtee weeyaan uma dasatu waxay gelisay anas ay hadalka wata taxta thawbii maradayda hoosteeda ayaa gelisay waraddatnii waxay igu celisay bibacdihi khimaarkii qayb ka mid ahna saasay igu rogta weyaan eh, khimaarkii eh, khobsiga ku jirin hoos ay gelisay kadibna khimaarkii qayb ka mid saasay igu rogta weyaan canug yar ayuu ahaa radia anhu ardaa uma intaa kadibna dasatu waxay gelisay taxta thawbihi waraddatnii bibacdihi uma arsalatnii waa ii dirtay ilaa rasuuli illaahi sal allahu caleyh waslm nabiga inaan u geey ay dirta weyaan fadahabtu tagay bihi khubsiga ayaan la tagay khimaarka ku duubna fawajadtu waxaan la kulmay rasuul allah rasulka la kulmay sal allahu caleh ali waslm isagoo fadhi fi lmasjidi masjidka fadhiyaan la kulmay wa macahu nabiga waxaa la jooga annaas dadkaa la joogeen faqumta calayhim waan dul istaagay marka waa canug yar waa taqaanaan canug dul istaagay faqaala lii wuxuu yidhi rasuul lahi rasuulka sal slam arsalaka miyuu kusoo diray abu alxata abu ala miyuu kusoo diray ma abu alxa kusoo diray faqultu waxaan nacamha qaala wuxuu yidha licaamin mucunno kuu soo diray cunno dartiis miyuu kuu soo dirteed cunno inaad eh, keento ama cunno inaad geyso miyuu soo diray nacam faqultu waxaan nacamha faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam quumuu war istaagaay faintaliquu ina keenay waintalaqtu kadibna waan tagay bayna aydiihim hortooda xataa ji'tu ilaa aan kaga tago oon ka gaaro abaa alxata abaa alxa aan mxuu ahay taga wayaan fa ahbartuhu arrinta ayaan u sheegay faqaala abu alxa wuxuu yidhi yaa umma sulaym umma sulaymay qad jaa'a waxaa yimid rasuulka allaa yimid binnaas dadka ayuu la walaysa cindanaa agtanagana ma ahanin maa nucimuhum wax ku quudinno ma hayno wayaan faqaalat waxay tidhi allaahu warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisa ayaa waxaan ku qoodanayna yaqaana weeyaan waxba dhibaato ma lahan arrintaa iyadaa waa mu'minad radia allahu tacala anhu ardaaha fanalaqa abu alxa abu alxa wuu dhaqaaqay xataa laqiya ilaa uu mxuu la kulma rasuul allahi sal allahu caleh waali wasalam nabiga ilaa uu mxuu ah kala kulma weyaan fa aqbala kadibna wuu la soo jeestay rasuulka al sal slem macahu magaciisu la soo jeestay martida in laga hortago ayaa arrinta laga qaadana weeyaan fa aqbala macahu wuu la soo qaabilay xataa dahala ilaa ay guriga ka soo galaan weeyaan dahala faqaala rasuulka wuxuu yidhi sal slem halummi ummu salaymin waxaad keentaa fahalumi waxaad keentaa maa cindaki agtaada waxaad yaa umma sulaym ummu salaymin waxaad haysa keen weeyaan cunno waxaad haysa keen fa atat bidalika alkhubs hubsiga isaga ahaa oo anas uu halkaa ku wada yaraa canug yar hoosuu ku waday intii ayay keentay weeyaan kow fa amara bihi nabigu wuxuu faray rasuulu lahi sal slm an yufatta in la burburiyo oo futta waa la burburiyo weeyaan waa la jarjaray khubsigii wa casarat waxay ku miirtay calayhi khubsiga dushiisa ummu sulaymin ummu sulaymin waxay ku miirtay cukkatan qumba qumba ma taqaanaan ya ukada waxa weyaan waa eh, bahal yar oo waxa weyaan lagu shuba oo lagu kaydiyo subag ayaa uka la yidhada subaga saliidda maa la socda oo subagii ataqaananu fiicnaa sixinka iyo wixii la midka ayaa lagu kaydiya weyaan ukatan qumba fa aadamathu way ku suugaysay uma qaala kadibna wuxuu yidhi nabiga fiihi isaga uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi fiihi cunada ayada dhexdeeda ama fiihi gudihiisa rasul rasulka ale sal slem maa shaa allahu intuu alla doona an yaquula inuu yidhahdo oo alla ayuu baryay weyaan intuu mxuu ahaa ku tufay ood alla u baryay weyaan subxaana wa tacaala nacam faamara ayib uma intaa kadib qaala nabigu wuxuu yidhi sal slam idan waxaad u idintaa licashara tobanuu idin faadina lahum uu idmay abu al ayaa la faraya amaanasaa la faraya tobanuu idan weyaan ha soo galena tobanka ayaa soo galay faadina lahum faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ka dhargaan uma kharajuu kadibna way baxeen uma qaala nabigan wuxu yidhi sal slm idan licahaa tobanuu idin ha soo galeene faadina lahum wuu idmay faakaluu way cuneen xataa shabicuu ka dhargaan weyaan uma kharajuu way baxeen uma qala wuxuu yidhi idan licahaa tobanuu idin faadina lahum uu idmay xataa akala alqawmu qolada ilaa ay ka wada cunaan kulluhum dhammaantood washabicu ay ka ragaan weeyaan wlqowmu dadkana sabcuuna rajulan toddobaatan nin bay ahaayeen aw amaanuuna ama siddeetan bay ahayen muttafaqun calayh marka waad garanaysaan xadiidkan iyo xadiidka hore meesha ay ku wada shubayaan waad garanaysaan weyaan wa fii riwaayatin famaa zaala mazuulan yudkhilu inuu geliyo galaan casharatun oo yaruju ay baayaan tobanaa soo geli toban ay baxayaan weyaan xataa lam yabqa ilaa ay ka soo harin minhum yabqa ay ka soo harin minhum ayaga axadun axad ilaa dahala wuu galay weyaan fa akala wuu cunay xataa shabica uu ka dharga weyaan uma intaa kadibna hayaa wuu diyaariyey isku duduway hayaaha nabigu u diyaariyey cunadii marka la cuno waa saxanka laga cuna waa kala firaarayaan isku soo duwaynaya nabiga cala sla slam hiya waaba iyadoo miluhaa sidii oo kale ah xiina akaluu markay cuneen minha iyada wa fii riwaayatin faakaluu way cuneen casharatan casharatan toban bay cuneen xata facala dalika ilaa uu nabiga ka fala biamaaniina rajulan siddeean nin uma akala annabiy nabiga waa cunay sal sl bacda dalika iyo ahlubeyti ahlulbeytkii wa tarakuu su'ran hamba ayay ka tageen weyaan oo cunno soo hartay ayay soo hambeeyeen weyaan wa fii riwaayatin uma afdaluu waxay soo reebeen ay soo hambeeyeen maa ballaguu waxay gaarsiiyeen jiiraanahum jiiraankood waxay gaarsiiyaan soo haray weyaan wa fii riwaayatin can anasin qaala wuxuu yidhi rasuulahi baan u yimid sal slm yowman maalin baan fa wajadtu nabigaan la kulmay jaalisan isagoo fadhiya maa asxaabi asxaabtiisa la fadhiyo waqad casaba isagoo duubay batnahu calooshiisa bixisaabatin waxaa weeye mara ku duubay weyaan faqultu waxaan idhi libacdi asxaabi asxaabtiisa qayb ka mid ah, ku idhi lima casaba muxuu duubay lima casaba muxuu duubay rasuul rasulka sal slm badnahu calooshiisa faqaaluu waxaa yidhi min aljuuci min ajli juuc gaajo awgeed u duubi weyaan fadahabtu waxaan u aaday ilaa abi alxata baan u wa huwa zawju ummu sulaym ummu sulaym oo anas hooyadiisa ninkii qaba weyaan zawjkeeda binti milxaan ahayd faqultu waxaan idhi yaa abataha aabow ilan waa rabiibkiisii yaa abataha qad ra'aytu waxaan arkay rasuul rasulka ale sl slm casaba isagoo duubay badnahu calooshiisa bicisaabatin mara kuduube weyaan fasaltu waxaan weydiiyey bacd asxaabi asxaabtiisa qayb ka mid faqalu waxay yidhahdeen min aljuuci gaajo awgeed u duubay nabiga alai slat slam fadakhala abu alxa uu soo galay ummi hooye u soo hal min shayin waxuna miyaad haysaan qaalat waxay tihi nacama kisrun jab oo cindii kisarun jabab oo min ubsin ubsi ayaan haya tamaran timir ayaan haya dhowr xabo timir ayaan haya faida jaana rasul rasulka haduu noo yimaado waxda oo keligiis ashbacnahu waan dharjinin karnaa waan dharjinaynaa weyaan wain jaa aakharu macahu qof kale hadduu la yimaadana qalla canhum uu ka yaraada wadakara tamaam alxadiid xadiidka oo dhammaashitiran ayuu sheegay anas bin malik radi allahu tacala anhu arda xadiidkan marka iyo xadiidka hore iyo kii ka horreeyey intaba waad garanaysaan xaaladda nabigan uu ku sugnaa sal allahu aleh wasalam ilaa uu ka geeriyodana saas ayuu ahaa axaadiis kale ayaa noo caddaysay marka qofka haddii ay faaqa ku dhacdo ama uu faqri ku dhaca ama uu baahdo waa ariiq masluuka waa oo nabigeen u maray sal allahu aleh waali wasalam ay ahaan jireen saasay ku dhinteen in badan oo ka ah. marka qofki inuu dhibsado ood mxuu aha halac iyo jazac ku dhaca ma aha weyaan inuu dulqaato arrinta ayaa loo baahan yah weyan rabbi ku shukriya subxana watacaala alxamdu lilah cala kulli xaal walahu fi dalika qudwat xasana wahuwa rasuulu llahi sal allah aleh ali wasalam xadiidka baabu lqanaacati qanaaca iyo qancitaan la qanca iwalcafaaf dhowrsanaan la dhowrsada iwaliqtisaadu la dhexdhexaadsado fi lmaciishati nolosha iyo walinfaaqi iyo muxuu waxbixintaba la dhexdhexaadsado iyo wadami su'aali dadka oo wax la weydiisto oo la caayo min hayri daruuratin daruurahaeda aynay jirin ayuu baabkan u baab yahay weyaan in la qanca in la dhowrsanaado in waxbixinta oo markaad xaaskaaga nafaqaynaysa si dhexdhexaad loo nafaqeeyo iyo waxaa weyaan in xitaa nolosha dhexdhexaadnimo wax loo mxuu aha noolaado iyo haddii aad wax u baahato dadka in wax la weydiiyo oo la caayo ilaa inay daruuro jirta mooyane ayuu u baab yahay baabkan weyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa min daabbatin daabad ma jirto oo fil ardi arradan muxuu ahay dhexdeed ahaatay ilaa haddii ay jirto miya cala allahi alla weyne ayay ahaatay risquhaa irsaaqeeda ilaahay baa irsaaqeeda muxuu ahay kafaala qaaday weeyaan waqaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi lilfuqaraa'i fuqarada aladiina fuqaradaas uxsiruu la xabisay fii sabiilillaahi jidka alla lagu xabisay oo ilaahay diintiisa u xirxiran weeyaan laa yastatiicuuna anaan awoodaynin darban safar fil ardi arrada ay ku dhex safraan anaan awoodaynin si ay risiq iyo maciisho u kasbadaan weeyaane yaxsabuhum wuxuu u malaynaya aljaahilu qofka jaahilka aqhniya'a kuwa taajiriin buu u malaynayaa min atacafufi dhowrsanaan awgeed tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisiimahum calaamadood ku garanaysaa laa yasaluuna naas dadka ma weydiistaan ilxaafan celcelina kuma weydiistaan dadka weyaan si celcelinna oo ku celcelina dadka uma weydiistaan weyaan wa qaala rabbigan wuxuu yidhi waaladiina idaa anfaquu marka ay nafaqeeyaan lam yusrifuu aanan xadgudbaynin ciyaaraynin weeyaan oo walam yaqturuu aanan ciriirinaynin wa kaana wuxuu ahaaday infaaqooda bayna dalika intaas inta udhaxaysa qawaaman wasad dhexdhexaad ayuu ahaaday weeyaan wqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa khalaqtu maan uumin aljinna jinniga maan uumin walinsa insa umaanan uumin ila liyacbuduun inay caabudaan umaan u ume weeyaan maa uriidu minhum kama doonay min risqin irsaaqad kama doonaya wamaa uriidu kama doona an yucmiu inay quudiyaan kama doonaya weyaan wa ama alxadiid miya fataqadama mucdamuhaa inteeda badan wuu soo hormaray fi lbaabayni asaabiqayni labada baab oo soo hormartay ayay kusoo mxuu ahay hormartay weyaan labada baaboo hore ayay kusoo hormartay weyaan wa mima lam yataqadam axaadiista soo hormarin waxaa ka mid ah aad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ardaa abu hureyre waxaa laga wariyey can nabi nabigan wuxuu ka wariyey sal allahu alayh walih wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi laysa maahna alghinaa deeqtoonka iyo haninimada ma ahanin can karati cardi ama alcaradi maalbadni ma ahaanin weyaan maalbadni taajirnimo ma ahaanin weyaan walaakina alghinaa deeqtoonka iyo haninimada hina nafsi nafta oo deeqtoonta oo biniaadanka wixii gacmooda ku jira ka maaranto inta ay haysad ku maaranto ku kaaftoonta ayaa taajirnimo la yidhahdaa weeyaan muttafaqun calayh alcaradu bifatxi alcayni caynta oo la kor raba iyo waraa'i raadoo la kor raba huwa almaalu maal weeyaan xadiidka xadiidka waan cabdlahi bn camr caas radi alahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal allah aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi qad aflax waxaa liibaanay man mumin ayaa liibaanay aslama islaamay ayaa liibaanay oo warusiqa lagu irsaaqay ayaa liibaanay kafaafan deeqtoon lagu irsaaqay weeyaan rusiqa kafaafan deeqtoon in muxuu ku deeqtooma lagu irsaaqo weeyaan oo waqanacahu allahu ilaahay uu ku qanciyey bima ataahu wuxuu siiyey mu'minkaas ayaa liibaanay oo nabigeenle sal allah aleh waslm rawahu muslim waxaad arkaysaa qof aad dhaqaalo badan haysto rabbi subxaana watacaala uu irsaaqay wax badan siiyey maca dalika halac iyo jazac iyo argagax iyo mxuu ah wuxuun sii badsasho ka qaaday iyo mid in yar haysto oo maca dalika juhdi kasta iyo dadaalka kastoo mara lagama yaaba inuu gaaro wuxuusan rabbi u qadarin subxana wa tacala lidalika qofka mu'minka ah waxaa habboon inuu muxuua ah inta rabbi uu siiy subxana wa tacala uu ku kaaftooma inta ayada uu ku qanca intii kalena si tartiiba ah isagoon iswaalaynin uu raadsada weeyaan xadiidka aad an xakiim ibni xisaamin radi allahu tacala canhu arda saxaabigaas qaala wuxuu yidhi sa'altu rasul rasuulka allaan weydiistay inuu waxay siiyo fa acطanii wuu isiiyey uma intaa kadib sa'altu waan weydiistay inuu waxay siiyo fa acطaanii wuu isiiyey uma sa'altuhu kadibna waan weydiistay fa acطaanii wuu isiiyey uma intaa kadib marka saddexaad kadib ayaa qaala wuxuu yidhi yaa xakiimow ina hada almaala maalkan khadirun waa wax cagaaran weeyaan xulwun aadna u macaan weeyaan faman akhadahu qofka ku qaata bisakhaawati nafsin naf aanan waxba danaynaynin naf iska sahlan naf aanan damac badan ku jirin qofku wax ku qaato burika waa loo barakayaa lahu isaga fiihi maalka isaga waa loo barakayaa weeyaan waman ahada qofka ku qaata maalkaas biishraafi nafsi naf uu taagtaago oo nafta muxuu ahay qoorta uu u taagtaago maalkaas lam yubaarak lahu looma barakay fiihi maalkaas looma barakayo weyaan wa kaana wuxuu ahaadaa kaladii qof ayuu la mid noqdaa yakulu cuna oo walaa yashfacu aan dhargaynin ayuu la mid yahay weyaan walyadu lculyaa gacanta sarayso ayaa khayrun ka khayr badan meelyadi sufla gacanta hoosaysa iyadaa ka khayr badan weeyaan qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan iga rasuullahyow waladii rabbi ayaan ku dhaartay bacaka kugu soo saaray bilxaqi xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay ilahaygaas baan ku dhaartay laa arza'u kama nusqaaminaayo axadan qofna kama nusqaaminayo bacdak adig kaa dambeeya shay shay maal ah amaba nafci kama nusqaaminaya xataa ufaariqa addunya ilaa adduunkan aan ka baxa ilaahayga ku soo bixiyaan ku dhaartay qof bini aadan oo adduunkan ku sugan wax kama nuqsaamina ilaa an ka faaruq adduunkan weeyaan fakaana wuxuu ahaaday marka abu bakrin abu bakr radi allahu canhu yadcuu mid u yeera xakiiman xakiim ibnu xisaam liyucطiyahu inuu siiyo alcaطaa siisma inuu siiyo xoolo inuu siiyo ayuu ugu yeeri jiray xoolihii muslimiinta isku lahaayeen in la siiyo baytmalk wax laga siiyo fayaba wuu diidaya an yaqbala inuu ka aqbala minhu isaga shayan waxna uma ina cumara cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhu arda dacahu wuu yeeray liyuciyahu inuu siiye faabaa wuu diida an yaqbalahu inuu aqbala faqaala wuxuu yidhi marka cumar isagoo khudbayna yaa macshara almuslimiin muslimiinta makaanu kulunkeediiyow ushiidukum waxaan idin marqaatigelinayaa calaa xakiim xakiim ibnu xisaam baan idin marqaatigelinayaa innii aniga carid waxaan u bandhiga calayhi xaqahu xaqiisan u bandhiga qasamahu allahu ilaah u qaybay lahu isaga fii hada alfay xoolahan ilaahay uu keenay faya'baa wuu an yakhudahum inuu qaato ee saas ogaada ka noqdo way muslimiintiyey falam yarzac kamuusan nusqaaminin xakiimun xakiim axadan qof oo min annaasi ka mida bacda nabi nabigadaashiis xataa tuwfiya ilaa laga oofsada muttafaqun calayh marka waad garanaysaan saxaabada nabigeen sal allahu aleh ali wasalam siday ahaan jireen fuqaradii ayuu ka mid muhaajiriinta aha oo aad ku rafaadsan ayuu ka mid maca dalika xakiim ibn xisaam radi allahu tacala anhu ardaa wuxuu ballan qaaday inuusan intuu nool yahay qof binaad wax ka qaadanin arrinta iyada waxaa weeyaan waa ziyaadat khayr laakiin qofka haddii wax loo keena waa noo imaan doontaa wixii loo keena oo sakhaawatu nafs haddana waan soo marnay uu ku qaato isagoon qoortuu taagtaagin oonan istusin oon hadlaysiiya aanan dhihin aanan sheeganin la siiyo waa loo barakeeya waana u bannaan laakiin qofki in waxaa la diidaya ama wixii weydiisto ama uu bambaxa weeyaan taasaa la diidaya weeyaan yarza'u biraa'in uma zaayin uma hamzatin ay lam ya'khud min axadin shay'a wa aslu alrus'i annuqsaan weyaan ay lam yunqis axadan kama nusqaaminin axad shayan shay bilahdi minhu qaadasho u ka qaata weyaan wa ishraafu nafsina tatalucuhaa u bambaxeeda iyo isutaaggeeda weyan wa amacuhaa amaceeda bishay shayga ay muxuu ahay damacdo weeyaan wasakhaawatu nafsina hiya iyada cadam lishraafi uu bambaxidla'aan weeyaan ila shay shay loo bambaxaa la'aantiis iyo waamac cadam amac amacla'aan oo fiihi shayga la damca oo la mxuu ahay jeelawiya ama mxuuahay la damco weeyaan iyo walmubaalaati cadamu lmubaalaati bihi shayga in mxuu ahay aan loo aabayeelin iyo washarahi iyo qofka inuu mamanaan uusan u muujinin shayga asaga taas ayaa loola jeeda weeyaan sakhaawatu nafsi xadiidka an abi burdata waxaa laga wari can abi musa alashcri radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi abu muusa kharajnaa waan baxnay maca rasuuli rasuulka allaan la baxnay sala allahu aleh ali wasalam fii qaswatin duulaan ayaanu la baxnay nabigan calei slat slam wa naxnu annagana sittatu nafarin lix nafar aan nahay lix qof baan nahay baynanaa waxaa noo dhexeeya baciirun neef riti ayaa noo muddu saarnaani kadibna kan kala fuuli muddu saarnaani uma haakada saas nactaqibuhu aan ku kalanna weeyaan nacam fa naqiba waxaa muxuu jilacsanaaday fa naqibat waxaa jilacsanaaday oo aad iyo aad u liidanaaday aqdaamunaa gomdahanaga meelihii aan ku soconnay oo cagti ayaa muxuu aad iyo aad u jilacsanaatay weeyaan wanaqibat waxaa jilacsanaatay qadamii gomaddaydana way jilacsanaatay oo raggii aan la mid wasaqadat waxaa mxuu dhacday oo daadatay adfaarii cidyahayga ayaa daateen weyaan adfaarii cidyahayga ayaa daateen wa kunnaa waxaan ahaynay nalufu kuwa ku duuba calaa arjulina alwahnaga alkhiraqa gobolka yaryar oo marada ayaan ku duubi jirnay ama calal yar ayaan ku duubi jirnay weyaan fa waxaa lagu magacaabay duulaanka asaga ahay qaswata daati riqaac duulaankii waxaa weeyaan calalaha lugaha lagu duubi jiray ayaa lagu magacaabay weyaan limaa kunnaa waxaan ahayn awgeed nacsibu kuu ku duba calaa arjulina lugahanaga alkhiraqa waxyaabahaas yaryar iyo mxuu ahaa calalahaas yar ku duuba weyaan maradaas yaroo gobolka qaal abu burdata wuxuu yidhi faxadaa abuu muusa abuu muusa wuu sheegay bihada alxadii xadiidkan ayuu sheegay uma intaa kadib kariha dalika arrinkaas yuu nacay inuu sheego fadligaas iyo wanaaggaas iyo ay diinta kusoo mareen inuu sheega ayuu kadibna lacay wa qaala wuxuu yidhi maa kuntu ma aanan ahayn asnacu maa kuntu maxaan ahaa weeyaan asnacu mid ku fala bian adkurahu inaan sheega inaan sheega maxay u qasbo maxaan ku falay waxaan inaan sheega ma ahayn weeyaan qaala wuxuu yidhi abu burda kaanahu waaba isagoo abu musa kariha nacay an yakuuna inuu ahaada shayan shay oo min camalihi camalkiisa wanaagsan oo qiimaha badnaa kamida mid ah afshaahu mid faafi inuu noqdo ayuu muttafaqun calayh saxaabada nabigan kaba ma jirin marka meesha kabalaan ayaa la ahaa halkaad neefa ka dhexeeyey qaybqaybaa loo fuulaayey ciddihii aad daatay dhibkaasay diinta kusoo mareen radia allahu tacala canhum ardaahum jamiica xadiidka aad wa can camr ibnu taklib bifatxi ta'i tad la kordhaba ta la yidhaahdo almuhanaati ee kordhaban fawq wa iskaani lqayni qaynta oo la reebo taq la yidhaahdo almucjamedhibcdana wakasri laami laamta oo lahoostaba taqli la yidhaahdo radi allahu tacala anhu arda ana rasuula rsulka alle sal allahu aleh ali waslem utiya waxaa loo keenay bimaalin maal ayaa loo keenay aw sabyin dad lasoo qafaashay ayaa loo keenay sabyiga horeaan u sheegnay waa carruurta iyo dumarka lasoo qafaashay weeyaan raggana waxaa la yidhahdaa asra baaraka allah fiikum aw sabyin faqasamahu nabigu u qaybiyey faacaa wuxuu siiyey nabiga rijaalan rag buu siiyey xoolihii ama sabyigii ayuu nabiga wuxuu siiyey rag buu siiyey wa taraka nabigu wuxuu iskaga tagay rijaalan ragna uu iska dhaafay weyaan waxba ma siinin fabalaqahu nabigu waxaa soo gaaray ana aladiina saxaabadii taraka uu ka tagay catabuu inay eedeeyeen arinta ayada nabigu sameeyay ay eedeeyeen oo arrinta dhaleeceeyeen ayaa nabiga loo sheega weyaan faxamid allah ilaahay bau mahadiyey uma ana calayhi kadibna ilaahay buu ammaanay subxaanahu watacaala uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fawallaahi allahn ku dhaartaye innii aniga la ucطii waxaan siiyaa arajula nin baan siiyaa ow adacu waan ka tagaa arajula nina waan ka tagaa maalka nina waan siiya nina waan ka tagaa waladii ninka adacu aan ka tagay axabu ilaya la kalgacaylo badan yahay min min aladii kii aan ka jeclaha weeyaan ucti aan siina weyaan la hoos dhaba walaakinii aniga inamaa uci waxaan siinayaa aqwaaman qole ayaan siinayaa lisababi maa ara aw liajli maa ara waxaan arkaa awgeed fii quluubihim quluubtada oo min aljazaci argagax iyo walhalaaci waa isku mid weyaan argagax culus aan ku arka darteedan u samayna weyaan oo baahidii iyo dhibkii ay u gagsan laayihiin oo qalbigoodii ayaa kacsan sa awgeed aan wa akilu waxaan u wakaashaa oon u xil saartaa aqwaaman qolana waxaan u xil saaraa ilaa maa baan u xil saaraa shay iyo oo jacala allaahu alla u yeelay fii quluubihim quluubtooda min alhinaa deeqtoon ay ku deeqtoomaan islaamki iyo iimaanki weyaan iyo walkhayri khayr dartiis ayaan mxuu xil saaraa oon u tala saarta oon kala baxa weeyaan minhum waxaa ka ayaga camar ibnu takhliba ayaa ka mid ah radia allahu tacala anhu arda waa raawi xadiidka wuxuu yidhi marka ibnu takliba fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye ma uxibu ma jecli ana lii ani ina ii sugnaatay bikalimati rasuulilah rasuulka alle kelimadiisa badelkeeda ina ii sugnaatay xumran nacam geela kiisa cascas ina iigu sugnaata ma jecli weeyaan oo kelimada ayada agtaydo qiimo aad u weyn ayay ka leedahay yuu le radi allahu tacala an arda rawahu lbukhaariy huwa isaga ashaddu ljazaci oo argagaxkiisa daran weeyaan waqiil waxay addajaru qofki inuu mxuuha neerfoodo oo mxuu aad iyo aad ay u dhibto weeyaan xadiidka shan iyo lix iyo mxuu ahaa labaatanaad wacan xakiim ibni xusaamin waxaa laga radi allahu tacala canhum arda saxaabiga haddaan soo marayna weyn ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali waslem qaala wuxuu yidhi alyad alculyaa gacanta sarrayso ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosaysa weeyaan wabda waxaad ku bilowdaa biman ku bilow taxuulu aad masruufta ku bilow waaa ugu khayr badan ugu fadli badan maa ayaa ugu fadli badan sadaqa iyo maal kaana ahaada can dahri hinan deeqtoon dhabarkiisa ahada weyaan wixii qofka markuu deeqtooma isaga naftiisa uu anfaca kadibna ahalkiisu anfaca wixii ka dambeeya ayaa ugu khayr badan weyaan oo reerkaagiioo baahan oo dhibaysan sadaqadaad bixinaysa waxaa ka fadli badan waa bannaanta in la bixiyo laakiin waxaa ka fadli badan sadaqada iyaga ood reerkaagii mxuu ahay deeqday oo wixii mxuu ay u baahnayen aad siisay aad sadaqaysata ka khayr badan weyaan maa kaana can dahri waman yastacfif qofka dhowrsanaada yucifuhu llah ilaahay baa dhowra waman yastaqni qofka deeqtoman yugnihi illaahu ilaahay baa deeqo weyaan muttafaqun caleyh wahada lafdu lbukhaari walafdu muslim akhsar lafdiga muslim saan uu ka gaabnaa xadiidka aad wacan abi sufyaana waxaa laga wariyey sakhr ibnu xarbin radi allahu canhu qala wuxu yhi abu sufyaan qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allah aleh ali wasalam laa tulxiquu qaala rasul rasulka wuxu yiri laa tulxifuu fi lmas'ala war mas'alada isu'aasha ku celcelinina oo ha ku naqnaqina weeyaan fa wallahi baan ku dhaartay laa yas'alunii ima weydiiya axadun qof oo minkum shayan shay ima weydiiya oo fatukhrija ay soo saarta kadibna mas'alatahu su'aashiisa minii xaggayga shayan ka soo saarta shay wa ana anigana lahu isaga shaygaas bixintiisa kaarihun annaca oo fa yubaaraka loo barakay lahu isaga ma dhacda weeyaan nacam fii ma actaytu wixi aan muslim haddii marba su'aal darteed oo lagu celceliyey oon weliba ani nacaa wax liga soo saarto ilaahay ma barakeeyo wax arinta arrintaida weeyaan rawahu muslim maxaa yeele nabiga wuxuu u diidayaa calayhi salaat salaam in qofka jazaca iyo halaca iyo iimaanla'aanta sida af soomaaliga imaanlaanta waa iimaanka de mxuu ahan guri badnida aan kala jeedaaye waxaa weyaan qofka in aan lagu tarbiyoobin ayuu nabiga ummadda baraan calayhi salatu salaam arrintaa inay khatar tahay oon la ogoleen ayuu nabiga cadayna calayhi salatu salaam xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo labaatanaad wa can abi cabdiraxmaan waxaa laga wuri cawf ibni malikin an ashacii radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo abi cabdiraxmaan cawf ibni malik kunnaa waxaan aheenay cinda rasul rsulka aan la joognay sal allahu aleh ali wasalam tiscatan sagaal anagoo ah ow amaaniyatan ama sideed ah aw sabcatan ama toddoba ah tiscatan sagaal aw amaaniyatan ama sideed aw sabcatan ama toddoba faqaala wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam war nabiga maadlama baayacootaan wa kunnaa waxaan ahaynay xadiiii cahdin zamankooda kuwuu dhow yahay bibaycatin bayca oo nabiga aan lama baayacoonno aad baa u dhoweyna mubaayacada wa cala nusrat اlislaam ya ayuha nabi ida jaءaka almuuminaat yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna wla yzniina wla yaqtulna awlaadahuna wla yatina bibihtaan yaftariinahu bayna aydiihina waarjulihina wla yacsinaka fii macruuf baycada taas weyaan tii kalo mxuu ahaa cala almowt wahayriha anwac badan bay leeda lakiin baycada ayada taa weyaan la ballankaas oo nabiga lala geli jiray calayhi salatu wasalaam weeyaan mar dhow wayaan marka nabiga aan bayca la galnayba nabiga haddana wuxuu leey alaa tubaayicuuna rasul rasulka lamadama baayacootaan faqulnaa waxaan idhi qad baayacnaaka yaa rasuul allah nabi allahu waan kula mubaayacoonnay oo baycada haddaad naga dalbayso mar horeaan kula mubaayacoonnay ayuu nabigale sal allahu aleh waali wasalam ayib ay leeyihiin wn anhum ardaahum qad baayacnaaku waan kula ya rasuul allahiw facalaa man ubaayicukum waxaan kula mubaayacoonnaa qaal wuxuu yidhi calaa anlaa tacbuduu calaa an tacbuduu inaad caabudaan allaha alla weyne subxaanahu wa tacaala walaa tushriku aadan la wadaajinin bihi alla weyne shay an shay aad wax oo keligiis aad muxuu caabudaan weeyaan wsalawaati alhams salaadaa shantana muxuu ahaa aad adigula mubaayacooqad baayacnaaku aan kula mubaayacona rasullahi qaal wuxuu laa tubaayicuna rasuula rasuulka maadlo mubaayacotaan fabasadnaa waxaan fidinay aydiyanaa gacmahanagaan saa u fidina weeyaan waqulnaa waxaan idhi qad baayacnaaka yaa rasuula allah nabi alla waan kula mubaayacoonnay calaa ma nubaayicuka maxaan kula qaal wuxuu yidhi calaa an tacbudu llaha alla inaad caabudaan ow walaa bihi aadan la wadaajin hayan shay iyo wsalawaati alhams shan salaadood salaadaha shanta ahaa wa tutiicu llaha allaad ateectaan subxaanahu wa tacaala wa asara nabigu hoos u dhigtay kalimatan kalima khafiyatan qarsoon buu nabiga hoos u dhigtay sala allahu aleh ali wasalam kow dhahay marka walaa tasaluuna walaa tasaluu inaadan weydiinin weydiisanin annaasa dadka shay-an shayna aad weydiisanin igulama baayacooda falaqad ra'aytu waxaan arku leeyahay marka saxaabigii bacda amaba ninkii wariyaha raawiga raawigu wuxuu leeyahay falaqad ra'aytu waxaan arkay bacda ulaa'ika kuwaas qaar ka mid a annafar ee kooxda yasqutu isaga uu dhaca sawtu axadihim midkood muxuu ahaa sawtkiisii iyo jeedalkiisuu dhaca ayaan arkay weeyaan famaa yasalu uusan weydiinayn axadan qof yunaawiluhu iyaah soo dhiiba isagoo faras amaba neef muxuu ahaa geel saaran oo meel sare saaran ayaa waxaa ka dhici muxuu ahaa jeedalkia ka dhici kadibna jeedalka qof baa soo dhiib uusan dhahayn isaga ayaa muxuu ahaa wuddagi jeedalkii soo qaadanaya weeyaan rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey xadiidka aad wacan ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sala allahu aleh wali wasalam qaala nabigan wuxuu yihi laa kama uusha almasalatu suaasha kama zuusha biaxadikum midkiin xataa yalqa allaha alla ilaa uu kala kulmay tacala korahaye walaysa iyadana aynan ahayn fii wajhi wejigiisa muscatu laxmin gobol hilib iyadoon lahayn weyaan qofka biniaadamka siduu isi yahay magan allaay isi yahay waxa idhiibaay uu leeyahay maalinta qiyaama rabbi wuxuu la kulmaya isagoon haba yaraatay wax wejigiisa saaran ayna jirin oo sariigtii waxay ka tagtay weyaan bidami lmiimi miimta oo lagoday waa iskaan ijzaa'i wa bilcayn muhmala alqicatu waa gobol weeyaan xadiidka an boqoliyo soddonaad wa canhu raawig hore waxaa laga wariyay cabdulaahi bn cumar wey radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi rasuulka all sala allahu alayh waali wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi wahuwa isagoo cala lmimbari mimbarka ku saaran wadakara iyo watacafufa dhowrsanaan can ilmasalati masalada laga dhowrsada nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam alyadu lculyaa gacanta sarraysa ayaa khayrun ka wanaag badan oo ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosaysa weeyaan walyad lculyaa gacanta sarraysiya iyada almunfiqatu tan bixinaysa weeyaan wasuflaa tan hoosana hiya asaa'ilatu tan su'aalinaysa weyaan muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu raddi ku yahay qolyaha suufiyada qaybo ka mid ah oo waxaa weyaan qofka markii ay wax ka qaadayaan oo magac ziyaar wax ugu qaadayaan saasoo dhiibay kuleeyihiin kadibna korbay saasay u qaadayaan marka yadulculya iyaga daa'iman arrinta arrin jiri jirtay ay marka tafsiirka asaga marka waxaa burburiyey nabigeena sal allahu aleh wuxuu leeyahay yad ulculya waa alyad almunfiqa walyad sufla waxaa weyaan waa gacanta wax qaadanaysa ama kor ha jirto amaba hoosaa jirta muhiimada qaadashadaasa weyaan xadiidka an boqol iyo kow iyo soddonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi qala rasulla rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam man sa'ala qofku weydiista annaasa dadka takauran badsasho awgeed u weydiisto xooluu haysta laakiin dadka wuxuu weydiisana inuu badsado fa inamaa una yasalu wuxuu weydiisanaa jamran dhuxul ayuu weydiisana weyaan wuxuu qaadana od weydiisana waa dhuxul u aruursanhaya weyaan falyastaqil ha yaraysto dhuxusha marka aruursigeeda aw liyastaktir ha badsada wey rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim ayaa wariyay ciyadan bilah xadiidka aad waan samurata bni jundubin radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi samura qaala rasuul rasuulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam ina mas'alada kadun waa dakhar oo yakudu uu ku dakhra biha isaga alrajulu qofka ama ninka wajha wejigiis ku daqar weyaan markaad su'aal qofka magan allah amaba si u yidhaahdo waa daqar wejiga kaga dhaca weeyaan ciyaadan billaah ila an yasala inuu wax weydiista alrajulu qofka sulaanan nin madax uu weydiisto oo ummadiiba nin maamula oo gacantii mas ku hayo inuu wax weydiista mooyane aw fii amrin ama arrin oo laabudda minhu aan laga marmi karin dhibaata ku dheggan oo haysata awgeed weeyaan wa fii amwaalihim xaqun rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu saxiix waa xadii saxiix xadiidkana weeyaan walkaduna alkhadshu waa dakharka iyo wanaxwuhu wixii la midka dhaawaca qofka gaara wejiga ka gaara weeyaan xadiidka shan boqol iyo soddon iyo saddexaad wacan ibni mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi ibn mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam man asaabatu qofay ku dhacda faaqatun baahi oo fa anzalahaa kadibna baahida lam tusada lama shara faaqatuhu dhibkiisa iyo mxua faqrigiisa lama shara weeyaan waman anzala qofkii muxuu agdhiga billaah alla weyne subxaana wa tacaala fa yuushiku llaahu alla wuxuu mxua degdeg u yahay uu dadejiyaa fa yuushiku llaahu lahu ilahi wuxuu dadejiyaa qofka asaga birisqin risqi ayuu dadejiyaa weeyaan caajilin degdeg aw aajilin ama waxaawe dib mxua jira weeyaan ilahay baa muxuu ahaa risaaqad degdega ama mid muxuu ahay dambayso u dadejiya weeyaan rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun xasan yuushiku bikasri shiini shiinta oo la hoosdaba ayusricu rabbi u dadejiyaa weyaan xadiidka aad waan hawbana waxaa lg radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yihi thawbaan qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam man takafala qofkii ii kafaala qaado oo ii ballanqaada lii aniga an laa yas'ala inuusan weydiisan annaas dadka shayan shay cafwan man yatakafal maxaa idin man yatakafalu yaa ii kafaalaqaada yaa ii ballanqaado lii ani ii ballanqaado ya gadaalha laga mariya man yatakafalu yaa ii ballanqaado oo ii kafaalaqaada lii aniga an laa yasala inuusan weydiinin annaas dadka shay shayna wa atakafalu waan u ballanqaadaa lahu isaga aanu muxuua kafaalaqaadaa biljannati janna weeyaan faqultu waxaan ana aniga rasuulka allow aniga ayaa muxuu ah waxaa ballanqaaday inaan dadka wax weydiisan adna jannada ii ballanqaad fa kaana wuxuu ahay ninka isaga thawbaan laa yasalu midaan weydiisanin axadan qofna shayan waxna aan weydiisan ayuu ahaa rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin xadiidkan waa xadiid saxiixasna weeyaan xadiidkaad wacan abi bishrin waxaa laga wariyey qabiisata ibn lmakhariq radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi waxaan dusha saartay xamaalatan xoola sulux ah dad aan ku kala muxuuha dhexdhexaadiyey oo sulax ayaa dusha saartay xamaalada waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala inuu laba qolo oo isdigaalsan oo isku haysto ama isdhibaataysay xoolihii lagu heshiisiin lahaa qofku uu yidhahda aniga ayaa mxuu damaan qaaday aniga ayaa mxuu xoola qole fulaan intaasaan idin siini qole fulaan intaasaan idin siini maalan ama qole fulaanoo wax sheeganaysay anaa u dhabarka weeyaan xamaalada taas ayaa la yidhahdaa marka xoolo sulaxa ama sulxi ah taxamaltu waxaan nabarka saartay xamaalatan xamaalad faataytu waxaan u imid rasul rasulka anoo imid sal lla slam asalu anoo weydiisanaa fiiha ay fii icaanatiha inuu nabigu u kaalmeeyo anoo weydiisanaa nabigu u imid faqala wuxuu yidhi aqim joog oo nala joog weyaan xataa taatiina ilaa ay noo timaada sadaqat zakadii ilaa zakada noola keena oo fana'mura aan kuu aanfarna laka adiga biha iyada aan mxuu kuu farno in wax lagaa siiyo xamaaladii lagaa siiya ilaa mxuu ahaay xoolaha nooga yimaadaan sadaqada ama zakadan iska sugo mxua joog weeyaan uma qaala wuxuu yidhi yaa qabiisata qabiisow ina almas'alata su'aasha laa taxilu uma bannaano ilaa liaxadi alaatin saddex mid kamida mida qof kale uma bannaano weeyaan kan koobaad rajulun waa nin oo taxamala dhabar saartay xamaalatan xamaaladii xoolaha sulxa ayaa xamaalo la yidhahdaa oo faxallat lahu xalaal bay u tahay weyaan almasalatu su'aasha dadka wax weydiisto xataa yusiibaha ilaa uu ka asiiba oo xoolihii xamaalada ahayd uu ka helo weyaan uma intaa kadib yumsiku waa ka yumsiku wuu ka istaagaya oo marba haddii xoolihii la helo horay umasi shaqo kama sii dhiganaya waa joojina weyaan iyo wa ninka labaadna waa rajulun waa nin oo asaabatu ay ku dhacday jaa'ixatun musiibo ay ku dhacday ijtaaxat baabi'isay maalahu maalkiisao dhan baabi'isay ku dhacday weeyaan oo faxallat lahu lmasala isna masala iyo su'aashii u bannaan tahay xataa yusiiba ka asiiba qiwaaman kaaftan min ceyshin nolol in yaroo uu ku maarma ilaa ka hela isna waa la ogoliya weeyaan qaala wuxuu yidhi sidaadan sharitaan oo min ceysha nolola in yaroo mxuu noloshiisa sharto oo daboosha ilaa ka helo weeyaan kan saddexaad wa rajulun waa nin oo asaabatu ay ku dhacday faaqatun baahi ayaa ku dhacday xataa yaquula ilaa ka yidhahdaan alaaatun saddexoo min dawi lxija dadka caqliga u saaxiibkaa oo min qowmihi qoladiisa ka mid ah, laqad asaabat waxaa ku dhacday fulaanan hebel faaqatun baahi ku dhacday weyaan xaqiiqa waxaa weeye waxaa ah ina ay faqri iyo gaajo ku dhacday weyaan faxallat lahu lmas'ala su'aashan asna u bannaan tahay xataa yusiiba ka asiiba qiwaaman kaaftoon oo min cayshin nolola aw qaala sidaadan sharitaan ama kaaftoon oo min cayshin nolola weyaan famaa siwaahunna intaa wixii ka soo haray oo min almasalati su'aala yaa qabiisatu qabiisow suxtun waa xaaraan weeyaan saasuu nabiga sal allahu aleh ali wasalam yaakuluhaa wuu cunayaa saaxibuhaa suxtan xaala kowniha aw xaal suxtan xaaraan ay tahay weeyaan rawahu muslim xadiidka imam muslim yaa weri alxamalatu bifatxilxaa xadoo la kordhaba nacam an yaqaca waa inuu dhaca qitaalun dagaal iyo wanaxwu wix dagaalka la midka bayna fariiqayn laba kooxood uu kadhex dhaca fa yuslixu insaanu qofku kadibna uu dhexdhexaadiyo baynahum dhexdooda calaa maalin maal uu ku dhexdhexaadiyo yataxamaluhu isagoo dhabarka saarta oo wayaltazimuhu uu mxuu ahay isku laazimiye calaa nafsihi naftiisa uu ku laazimiya weeyaan wljaa'ixatuna alaafatu waaaafa oo tusiibu asiibto maala linsaani insaanka maalkiisa asiibto weyaan wlqiwaamuna bikasri qaafi qaafta oo la kordho la hoos iyo fatxa ayadoo la kordhaba qawaami qiwaam waa la huwa isaga maa yaquumu bihi wuxuu ku istaago weyaan amru linsaani insaanka amarkiisa oo min maalin maal ah iyo naxwi wixii lamid ah weyaan bikasri asiina siinta la hoos dhaba maa yasudu shara weyaan xaajata almucwaz qofkii mucwazi qofkii wisi wawgal hoos dhabo weyaan qofkii muxuu ahaa dhibaysan oo maalla'aanta xaajadiisa wix dabooro wayakfiihi kaafiya weeyaan waalfaaqatuna alfaqru waa faqiirnimo alxijana alcaqlu weeyaan xadiidka saddex boqol iyo lix iyo soddonaad wa can abi hurayrata radi anhu arda ana rasuula rsulka alle sal allahu aleh waali wasalam laysa ma ahanin almiskiinu miskiinka ma ahanin alladii kii yatuufa awaafa cala annaas dadka ku wareegta ma ahanin oo dadka dhexmara ma ahanin taruduhu qofkaas ay soo celiso alluqmatu cantuuga iyo walluqmataan laba cantuuga weyaan iyo watamratu timir iyo watamrataan laba timir ay soo celiso oo muxuu ah lagu tuura ma ahaanin weyaan walaakin warka lagu laabiya almiskiinu miskiinka walaakin almiskiina miskiinka alladii kii weyaan laa yajidu aanan helaynin hinan deeqtoonoo yuqniihi deeqo walaa yuftanu aanan mxuu aha la dareemaynin lahu isagaan la dareemaynin oo fa yutasadaqu caleyh lagu sadaqaysta markaa wax deeqana ma haysto oo mxu ad ku kaaftooma dadkina inay gartaan oo inaad miskiin la gartana waxa lama garto oo lagumana sadaqaysta markaas walaa yaquumu ma istaago fayas'ala ma weydiista annaas dadka ma weydiista muttafaqun calayh ninka asagaa kaas ayaa miskiinka dhabtaho mxuu aha rasmiga kaa weeyaan muttafaqun calayh baabu jawaazi alahdi qaadasho bannaanta ay bannaan tahay baabu jawaazi alahdi qaadasha bannaanaanta ay bannaan tahay min hayri mas'alatin su'aalaan wala tatallucin ilayhi isagoon qofka maxaa u banbixin haddii wax ay soo gaaraan inuu qaadan karo banaanta ay bannaan tahay ayuu baab yahay weeyaan qaadashada ay bannaan tahay ayuu baab yahay weyaan xadiidka saddex ama shan iyo toddoba-iyo soddonaad wa can saalim ibni cabdillahi bni cumar saalim ibn cabdillaahi ibni cumar ibnu alkhaaabi radi allahu tacala anhu arda sayid cumar ayaa awow nacam can abihi abihi wuxuu ka wariyay cabdilaahi bn cumar ahaa can cumara wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhum jamiican qaala wuxuu yidhi cumar kaana wuxuu aha rasuululahi rasulka ale sal allahu aleh ali waslem yucطiinii mid isiiye alcataa asiisma uu nabiga siin jira calayhi salatu salaam faaqul waxaan dhihi jiray acطihi waxaa siisa nabi allow man mu'min iyo muslim huwa isagaba afqaru iga iga baahi badan ilayhi maalkan iyo caaagan minii xaggayga weyaan qof iga baahi badan xoolaha nabi alla si aan dhihi jiray faqaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh waslm jaaka hadduu ku min hada maal maalkanoo kale shayun shay hadduu ku yimaada qaada weyaan wa anta adigana hayru mushrifin qof u hanqaltaagay aadan ahayn walaa saa'il nimi weydiisan aanan ahayn hadduu maalkan kuu yimaada qaada weyaan ow fahudu qaada fatamawalhu ka maaldhiga fain shita marka haddii aad doonto kulhu cun markaa oo isticmaal wain shita haddii aad doontana tasadaq bihi sadaqaysa weeyaan wamaa laa waxaanan ku imaadin oon gacanta lagaa soo saarno laguu keeninna falaa tutbicu ha raacinin nafsaka naftaada ha raacinin weeyaan qaala saalimin wuxuu fa kaana wuxuu aha cabdullaahi yas'alu midaan weydiinin axadan qofna shayan shay aan weydiinin ayuu ahaa weeyaan yaruddu anan celinin shayan shay uctiyahu la sii wixii ma celin jirin wixii aanan dadka ma weydiisan jirin radi allahu tacala muttafaq calayhi mushrifun bishiin ilmucjama ay mutaطalicun ilayh aanan u banbixin oon haanqal taagan weeyaan baabu lxafi boorin laisku boorri ayuu baab yahay weyaan cala alakli cunitaan la cuna min camaliyatihi qof gacantiisa wuxuu ku shaqaysta inuu cuna boorin laisku boorri ayuu baab yahay weeyaan iyo watacafufi bihi dhowrsana lagu dhowrsada waxyaabaha gacanta lagu shaqaystay can su'aali su'aal loogu dhowrsada iyo watacarudi u bambixitaan loo bambaxa lilicطaa'i dadka inay wax siiyaan qofku inuu inuu yidhaahdo maalin lagaga maarmo waxyaaba gacanta lagu shaqaystay iyo fadliga ay leedahay ayuu baab yahay weyaan allahu tacala alla wuxuu yidhi faidaa qadiyat isalaat salaad haddii la dhammeeyo oo salaaddii laga baxa fantashiruu war ku kala firdhada fil ardi arlada ku kala firdhada oo arlada u baxa weeyaan wabtaquu raadsada oo dalbada min fadli fadliga ala raadsada hijaaro iyo waxay noqotaba shaqa shaqaysta weeyaan xadiidka shan sideedii soddonaad وعن abi cabdillahi waxaa laga wariya zubayr ibn cawaam بن allahu رضي canhum qaala عنهم yidhi zubayr cabdilahi bn zubayr wuxuu yidhi qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam lian ya'huda inuu qaato axadukum midkiin axbulahu xerkihiisa inuu qaato jamcu xablin weeyaane uma yatiya uu mxuuaha uu tago aljabala buurta uu taga u aado weeyaan oo fa yatiya uu la imaada xirma amaba duub oo min xatabin qoryo ah calaa dahri kula imaado oo fa yabiicuha kadibna uu gada oo fa allahu allaahu ilaahay uu ku reeba biha xusmada ayada iyo duubka asaga amaba mxuu ahaa xirmada ayada ah wajhahu wejigiisa uu ahay kaga reeba can dulli su'aal su'aasha dulligeed oo kaga reeba ayaa khayr lahu khayr badan min an yasala inuu weydiiso annaas dadka inuu weydiiso taas ugu khayr badan weeyaan actahu amaasiiyana aw manacuuhu ama ha u diideen rawah buhari makutkatenigan qolyahan ay riixaan biyaha lagu soo qaado oo lagu xamaalo qofkii inuu muxua soo iibsada uu soo raadsada kadib markaas uu ku shaqaysta ayaa ugu khayr badan qofkii dadka hor istaago oo diira waxaa laysiiye weeyaan saasuu nabigale sal lla slam laxa yeelay dulliga su'aasha wejigiisa qofku way hadlaynaysa adduunkaana way kharibaysaa waa ku macno beelaya aakharana waxaa weyaan siduu nabigeena sheegay sal allahu aleh ali ay dhib iyo xaaje u geynin iyo daruuro ay u geynin isagoo weji diiran ayuu imaan doonaa ciyadan billah aad an abi hurayraa radi alahu tacala anhu ardaahu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslm lian yaxtatiba inuu qoryo gorto axadukum midkiin xusmatan xirma calaa dahri dhabarkiisba ku mxuu ahaay soo saartood kusoo qoryu gorto ayaa khayrun u khayr badan u wanaag badan min an yasala inuu weydiiso axadan qof fa yuciyahu axadkaa uu siiya aw yamnachu u diida muttafaqun calayh xadiidka aad wacanhu abi hurayra waxaa laga wariyey can nabiy nabigana sal alla slm qaal nabigan wuxuu yidhi kaana daawuudu nabi daawuud wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam wacalaa nabiyina laa yakul midaanan cunin ila min camali yadihi gacantiisa wuxuu kusoo shaqaystama in wax kalema cuni jirin rawahu lbukhaariy wacanhu waxaa lagu yir abu hurayra radi allahu tacala anhu arda ana rasuula rsulka all sal allah aleh waslm qaal nabigan wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa zakariya naba zakariya najaaran fundi amaba sancool ayuu ahaa sal allahu aleh ali wslm rawahu muslim fundi oo gacantiis ku shaqaysta ayuu ahaa xadiidka aad waan miqdaam ibn macdi yakriba radi allahu anhu arda can inabi nabigana sal allahu aleh waslam qaal nabigan wuxuu yidhi maa akala ma cunin axadun qof طacaman cunno qatu weligii khayran ka khayr badan min an yakula inuu cuna min camali yadii gacantiis wuxuu ku shaqaysta weeyaan waina nabiyallaahi nabiga alleh daawuuda ahaa sal allahu aleh wasalam kaana wuxuu yakulu mid cunu min camali yadii gacantiis ku shaqaysta ayuu cuni jiray rawahu lbukhaari imam bukhaari xadiidkaa wariyey baabu lkarami deeqsinimada iwaljuudi waa la midi iwalinfaaqu bixin oo fii wujuuhi lkhayri khayrka wajiyaalkiis lagu bixiya iqatan billaahi tacaala ilaahay kalsooni lagu kalsoon yahay ayuu baabyaha baabkan weeyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa anfaqtum wix aad nafaqaysaan oo min shayin shay aad nafaqaysaan fa huwa allah subxaanahu wa tacaala yukhlifuhu waa idin badel siini weeyaan oo badel ahaan ayuu ayuu bixiyaa yukhlifuhu wuu badalsiiyaa wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wamaa tunfiquu waxaad nafaqaysanoo min khayrin maal ah falianfusikum naftiin aad u nafaqayseen weyaan ood u bixiseen wamaa tunfiquuna ma nafaqaysaan oo ma bixisaan ila ibtiqaa'a wajhillaah wejiga alla raadintiisunbaad wax u nafaqaysaan wax kaloo ma nafaqaysaan weyaan wamaa tunfiquu waxaad nafaqaysanoo min khayrin khayrna yuwafa ilaykum waa laidiin oofinaya oo ajarkiisii xasanaadkiisi waa laydin siinaya wa antum adinkana laa tudlamuuna aan lidulminaynin wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wamaa tunfiquu min khayrin wix khayrood khayrka aad la baxdeen caliimun caalimun mid ogsoonaan badan weyaan oo og weyaan xadiidka aad wacan mascuudin radi allahu tacala canhu can nabi nabig wuxuu ka wariyay sal allah aleh ali wslam qaala nabig wuxuu yihi laa laba qof ilaa fitnatayn laba nin mooyane qof kale oo mxuu la xasdi kara ma jiro xasadka macnihiisa ma aha caadiga ahaa waa qofki inuu yidha rabbiyow qofkan wanaag aad siisaanama adsiis saas ayaa loola jeeda macnaheeda waa saas kan koobaad rajulun waa nin oo ataahu allah alla uu siiyey subxaana wa tacaala maalan ilahay maal buu kuma shaqeeyey fasallatahu kadibna rabbi wuxuu ku diray calaa halakatihi inuu ku halaago ood ku bixiyo filxaqi wujuuhda xaqa iyo khayrka inuu ku bixiyo ayuu rabbi subxana wa tacala kuma shaqeeyey ood muxua ku sallidi weeyaan ninkan labaadna wa rajul waa nin aataahu llahu alla uu siiyey xikmatan xikmad ayuu siiyey cilmi iyo xikmad iyo khayr ayuu siiyey fa huwa qofka asaga yaqdii wuu xukumayaa biha iyada oo yucallimuha dadka ayuu barayaa dadkayuu ku kala bixinaya ood baraya ood ku wadaa ood ku maamulaa qofka asagaasna in la janto waa bannaan tahay iyo qofka ah, maalka lagu salladay tirada badan kadibna maalka lagu salladay inuu sii bixiyo muttafaqun calayh macnaahu macnihiis yambaqii waxaa habboon allaa yuqbata inaan mxuu ahay axadun qof ilaa min axda haatayni alkhaslatayn labadan khasladood iyo sifood midaan ahayn ama arrinaan ahayn inaan loo jamanin weyaan ayaa xadiidka laga qaadana weyaan macnaha xadiidkan waa noocaas xadiidka wa canhu waxaa laga wariyey ibnu mascuud radi allahu anhu arda qaal wuxuu yidhi qaala rasul wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ayukum midkiineeba maalu waarifii maalkiisa axabbu la kalgacaylo badany ilaahi isaga xaggiisa min maali maalkiisa maalkaaga iyo maalka qof ku dhaxlayaad jeceshahay maalka qof ku dhala miyaad jeceshahay maalkaagii maalkaagaad jeceshahay marka yaa idinka idinka mid ah oo maalka qofka dhaxlaa ka jecel maalkiisa yaa ka jecel qaal waxay yidhahdeen yaa rasuullahyow maa mina annaga naga mid maahan axadun qof ilaa maaluhu maalkiisa ee axabbu la kalgacaylo badan ilayhi isaga xaggiisa weyaan qaala nabigu wuxuu yidhi sal slm faina maalahu maalkiisa maa qadamuu xormarsaday weeyaan wa maalu waariihi qofka dhaxla maalkiisana ma ahara wuxuu dibmarsaday weeyaan ood bixinin rawaahu muslim baa wariya xadiidka aad xadiidka aad iyo afartanaad wa can cadiy ibni xaatim radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi ittaqu naar war naar ka baqaay oo iska dhowra walow bishaqi tamra timir jabkeedba allah ka dhige inaad bixisaan ad iskaga dhowrtaan iskaga dhowra muttafaqun caleyh xadiidka mxuu aha waa muttafaqasna xadiidkaaaad wacan jaabirin qaale wuxuu yidhi maa su'ila lama weydiinin rasuula rasuulka alle sal allahu aleh waali shay qatu weligii oo faqaala kadibna uu yidhahda laamaya wixii la weydiista nabiga laama dhihi jirin haddii uusan hayn xitaa hadal fiican oo ina sug iyo bal waan dadaalayna wax ah buu dhihi jir nabiga alai sla slam mutafaqun calayh xadiidkaaaad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasuulrasuulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam maa min yowmin maalin ma jiro oo yusbixu alcibaadu addoommaha waa bariisaan fiihi yoomkaas ilaa malakaan laba malak ayaa yanzilaana soo degayaan ilaa haddii uu jira miya maalinka asaga malakaan laba malak ayaa yanzilaana soo degayaan fayaquul axadumaa midkood wuxuu dhihi allaahuma allahi acti waxaad siisaa munfiqan qofka wax bixina khalafan badal sii weeyaan wayaquul ahrkii kale wuxuu dhihi allaahuma alla yacti waxaad siisaa mumsikan qof ku dheggan xoolaha oonan bixinaynin talafan dhimasho iyo xoolihi inay ka baaba'aan sii weeyaan muttafaqun caleyh xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo afartanaad wa canhu abi hurera waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu arda ana rasuula allahi sal allahu alayh wali wasalam qaala rasuulkeenna wuxuu yidhi qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi anfiq nafaqay yabna aadama ibna aadanow yunfaq calayk ha lagu nafaqeeyo wayaan adiga wax bixi ha lagu siiyo xoola halaguu nafaqeeyo waa muttafaqan calayh xadiidka aad waan cabdilaahi bni camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rajulan ninbaa sa'ala wuxuu weydiiyey rasuullahi buu weydiiyey ayulislaam islaamnimada kiiseeba ama islaamnimada teedeeba khayrun khayr badan khisaasha islaamnimada ama islaamka khisaashiisa iyo sifooyinkiisa iyo anwaacda mxuuha wanaagga islaamka lagu dhex sameeya tee wanaag badan qaala nabigan wuxuu yidhi sal slam tucimu acaam quudin ad dadka aad quudisa weeyaan wataqra'u aad ahris assalaama salaamtan aad ku dul akhriso man duul mxuu ahaa dushii carabta aad garatay waman lam tacrif qofkaadan aqoonin muttafaqun calayh xadiidka u dambeey ee anhu cabdlahi bn camr cas waa radi alahu tacala anhu qal wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam arbacuuna khaslatan afartan sifa aclaha tan u sarraysa ay tahay maniixatu alcanzi neef ari ah oo la irmaaniyo dadka la irmaansiiyo maa min aamilin qof shaqeeya ma jiro oo yacmalu ku shaqeeya bikhaslatin sifa iyo khasla oo minha iyada ka mid a ah, raja'a hawaabiha hawaabteeda rajayna iyo watasdiiqi mawcuudiha ballanqaadku rabbi ballanqaaday iyo xasanaadku rabbi ballanqaaday isagoo rumaysan ilaa hadduu jiramaya adhalahu allahu tacala ilaahay baa geliya biha sababteeda aljannata janna ayuu ku geliya rawahu lbuhaari xadiidka imaam buhaari ayaa wariyey waqad sabaqa wuu soo hormaray bayaanu hada alxadiid xadiidkan cadayntiisa fii baabi bayaani kara ruq اlkhayr hada wallah aclam wsal allah wslm cla abdi wrasulihi